بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال الناظم العمريدي رحمه الله باب النداء خمس تنادى وهي مفرد علم ومفرد مناكر قصدا يؤم ومفرد مناكر سواه كذا المضاف والذي ضاهاه فالأولان فيهما البنا لزم على الذي في رافع كل قد علم من غير تنوين على الإطلاق ونصب في الثلاثة البواقي يا علي يا غلام بنطلق يا غافلا عن ذكر ربه أفق يا كاشف البلوى ويا أهل الثنى ويا لطيفا بالعباد الطف بنا bab mafcuuli ljlih wlmastaransibiin ataa bayaana lcilat اlficli اladii qad kaana washarduhu itixaaduhu macaamilih fima lahu min waqtihi wafaacilih kaqum lizaydin ibtiqaa'a sharihi waqsid caliya ibtiqaa'a birihi baabu lmafcuuli macah tacriifuhu smun bacda waawin fasara man kana macahu ficlu gayrihi jara fansibhu bilficli aladi bihi اstaxab aw shibhi ficlin kastawa lmaa wاlkhashab wakalamiiru qadimu wاlcaskara wanaxu sirtu alamiira lilqura waxaanu kusoo guda jirnay baabkii baabu mansuubaati alasma markaa sheekhu halkan waxa uu ka bilaabayaa nidihii baabu nidaai nidaha baabkiisii wey nidaha waxaa la dhahdaa xagga luqada almadcugu ka loo yeedho ayaa la dhahdaa xagga istilaaxana waxaa la dhahdaa huwa almadcugu ladi huwa almadcugu aladi iqturina aw iqtarana biducaa'ihi aw binidaa'ihi yaa nida ida akhawat aw ixdaa akhawaatiha baa la dhahdaa waa almadcugu xagga luqada waa ka loo yeedho istilaaxana waxaa la dhahdaa huwa almadcuwu aladi iqtarana biducaa'ihi yaau nidaa'i aw ixdaa akhawaatiha waa ka loo yeedho ee yeedhitaankiisaasina ay la xidhiidhsato ya-dii yaa-unidaha ahayd ama ya-da yaa-unidaha ah walaalaheed mid ka mid a xuruufinadana dee kitaabkeenu kama warramina kutubta daban insha allahu tacaala aynu ku gaari doonaa markaa tacbiirkii asalkuu ka cabiray bilmunaada ayaa ka mudan oo ka haboon tacbiirka sheekha ah, naadimku uu cabiray ee nidaa uu ka cabiray marka munaadaha ayaa haboon buu leeyahay shaarixu wuxuu yidhi naadimku hamsun shan tunaadaa waa loo dhawaaqi ay hiya shanta wa hiya shantaasi mufradun mufrad weeyi mufradkaasoo calamun calama wa mufradun mufrad weeyi mufradkaasoo munakarun la nakireeyey munakarkaasoo yuamu loo qastin ay huwa munakarka qasdan qastiitaan loo qasti wuxuu leeyahay shan ismi baa loo dhawaaqa han hanwadna wuxuu yihi wa mufradun mufrad weeyi mufradkaasoo munakarun la nakireeyey munakarkaasoo kaa-inun ahaaday siwaahu ay siwa lmufradi lmaqsuud mufradkaa loo qastay sokadi kada ay kaa kada madkuurkan lasoo sheegay oo kale waxa ah almudaafu kii la idaafeeyey iyo wladii kii daahaa shabahay huwa ladiigu hu mudaafka wuxuu leeyahay shan ismi baa loo dhawaaqaa shan ismi ayaa fi luga alcarabiya loo nideeyaa shantaa ismi aan kuu kala tiriya wuxuu ku yidhi waxaa la idhaahdaa midi waa mufrad calama midina waa mufrad waa wixii loo yaqaanay nakiratun maqsuuda midna waa nakiratun hayru maqsuuda midna waa mudaafka midna waa almushaabihu bilmudaaf ka mudaafka shabaha shantaa ismi ayaa loo nideeya oo loo dhawaaqa dee mufradka waynu garanaynayo baabkan waxaa la dhahdaa iyo baabkii hore waa isku mid maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf waa waxa mudaaf aan ahayn mudaaf mid la idaafeeyey mid shabahayna aan ahayn marka maxaa ka soo baxaya sideedii ismiga daahirkaa soo ma asmaaulkhamsiin baa laga reebaya marka asmaaulkhamsiin de isaga waa mudaaf wey mufradka calamka waynu gara mufradkii garana calamkiina waa maxay waa maa kaana tacriifu saabiqan cala nida tacriifkiisa iyo macrifanimadiisu way ka horeysay nidaha nidahan hadda loo nideeyey ee loo dhawaaqay dee kumuu macrifoobina macrifanimadiisaa ka horeysay saxiix walala yaa zaydu yaa caliyu yaa khaalidu saxiix walala mayna basidaan culim waka nakirada maqsuudadiina waa maxay nakirada maqsuudadiina waxa wey marka hore nakira laakiin hadda waxaa loo jeedaa mid gaara cayntii ayaa loola qasiyay oo loola jeeda ya rajulu baad leedahay ninkanow baad leedahay ya ninkanow baad leedahay markaa kaafaa lagu daraa bay la raaya ya rajulu kanow ma ninkanow bay yidhahdeen iyo nakiro hayru maqsuuda iyada lama garanayo nakiro hayru maqsuuda yaa rajula khud biyadi sida ninka acmaha indhoolaha oo kale lahaa yaa rajula khud biyadi dee nin unbu isagu garanayo uma jeedo intaba sheekha inoo doone iyo mudaafka ka la ismi kale loo soo tiiriyey iyo mushaabih mudaafka daahahu wuxuu uga jeedaa daaha bimacnaa shaabaha fi lua alcarabiya ah daaha bimacnaa shaabaha markaa xaguu ka shabahayaa fii kawnihi tacalaqa bihi shayun min tamaami macnaahu waxaa kusoo xidhmaya shay macnihiisa dhammaystiraya aw fii kawnihi caamilan fi ma bacda wuxuu ku camal falayaa waxa ka dambeeya halka mudaafkuba uu ku camal falo mudaafka hore mudaaf ilayga ya ya ya yaa khafdinaya dee mudaafka hore yaa ku camal falay markaa ka horaa ku camal falay ma waka aw fi kawnihi muawala muawalna waa la dhahdaa iska ilaali magacaana isaga iskale haddaad muawal meelaha kutubta naxba ku aragtaan mushaabi almuaafka mutawal la dhahdaa oo maxaa sii dheeraynaya dee waxaan lagu soo dabalarayo ee lagu soo xidhiidhinayo marka shanta ismi baa loo dhawaaqa si fiican u dhegaysta hamsun waa mubtade tunaadaa majhuul baad ka laqmayn kartaa sidaa hadda inoo qoran tunaadiina waad kartaa mustaban waad ka kartaa marka tunaada hadda la dhanayo faacilku hiya noqonayaayo dee khamsadu u noqon tunaadi hadda la dhana waa waajib istitaaro de waa anta saxiix walala manaba sidaan culimo tunaadi markaa damatu muqadaratun cala lya manaca min duhuuriha athiqal tunaadaa ay damatu muqadaratun cala alfi manaca min duhuuriha tacadur mana basidan waka khamsun markaa waa walaa yajuusu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydin ah, namira wahalfatan fiikum famaa khilun lana warajulu min alkaraami cindana waragbatun fi lkhayri khayru wacamal birun yaziinu falyuqas maa lam yuqal alifyaan ugu tegi doona insha allah hey waa nakiro maxaa uxunaysiye markaa amsun min almunaada amsun shan shantaasoo min almunaada munaadaha kamida tunaadihi waad u dhawaaqi adigu haddaynu musame ka laqmayno ama tunaadaa waa loo dhawaaqi ay hiya khamsada wa hiya shantaasi mufradun mufrad weeyi mufradkaasoo calamun calama wa mufradun mufrad weeyi mufradkaasoo munakarun la nakireeyey munakarkaasoo yu'amu loo qasdin huwa munakarka qasdan qasdiitaan loo qastin wa mufradun weeyi ka horu ku cadfan yahay mufradkaasoo munakarun la nakireeyey munakarkaasoo kaa-inun ahaaday siwaahu ay siwa lmufrad ilmaqsuud mufradka loo qastiyey sokadii waa nakirada kayru maqsuudada soo garan maysa ay kaa kada madkuurkan la soo sheegay oo kale waxa a ah, oo iyagana dee loo nidayn almudaafu kii la idaafeeyey iyo waladii kii daahaa shabahay huwa ladiigu hu mudaafka mayna basidayn labada bid marka intaa muxuu kaga warramayba wuxuu kaga warramay aqsaamta waxa weeyaan munaadaha waana shantaa qaybood kaso falawalaani fiihima albina lazim cala ladi fii rafci kullin qad culim min gayri tanwiinin cala aliطlaaqi wanasbu fi halaatat lbawaaqi wuxuu yidhi dee waa shan sow shan ma aha sow shan ismi looma nideeyo shantaa ismi wuxuu ku yidhi falwalaani labada hore falwalaani labada hore albinaa bine ayaa lazima laazimay huwa binuhu fiihimaa ay fi lwalayni labada hore dhaxdooda bine ayaa laazimay cala aladii kii lagu bineeyo qad culima la ogaaday huwa ladiiga fii rafci kullin mid wal rafcihii lagu ogaaday min gayri tanwiinin min gayri tanwiinin tanwiin la'aanteed lagu bineeyo kaa'inan xaal uu ahaaday binahaasi calal lilaaqi ilaaq iyo siidayn dusheed xaalada uu ku sugnaaday muxuu ku leeyahay wuu inoo qaybiyey oo sidee loola dhaqmayaa wuxuu ku yidhi mufradka caalamkaa iyo nakirada maqsuudada ah labadaasi waa mabni a almufrad alcalamu wاnnakiratu almaqsuudatu fahumaa mabniyaani calaa maa yurfacaani bih mufradka caalamka iyo nakirada maqsuudadaa ah, waxaa lagu binaynayaa wixii lagu rafcin jiray saxiix walala wixii lagu rafcin jiray un baa lagu binaynayaa haddii dama lagu rafcin jiray dee damadin ku bine musana u noqday hadduu musan musane maxaa lagu rafcin jiray ya alif dee aliftii un ku bine jamcu dakarsaalim maxaa lagu rafcin jiray ya waaw dee wawdin baad ku binaynaysa ayna saxiixayn waa inta min ayri tanwiinin tan eeg muxuu uga jeedaa looma baahne oo waxaanu garanaynaa ana almabniya laa yunawan mabnigaha dee lama tanwiiniyo tawdiix ahaan buu sheekh usii sheegaya caddayn ahaan inoosii caddaynayo unbuu sheegaya marka marka aan la tanwin waa xaalat likhtiyaar ama xaalat lidiraar waa la tanwiininaya waxa kaa shaarexa ka odhanaya waynaynu gaari doonaa insha allah marka labada bayd wuxuu ku sheegayaa weliba baydka hore iyo shadriga hore beytka labaad shadrigiisa hore wuxuu ku tilmaamayaa nakirada maqsuudadaah iyo mufradka calamka xukunkoogu waa maxay waxaad odhanaysaa almufrad alcalamu walnakiratu almaqsuudatu fahumaa mabniyaani calaa maa yurfacaani bi mufradka calamka iyo nakirada maqsuudada waxaa lagu binaynayaa wixii lagu rafcin jiray mina basiidahaynba min hayri tanwiinina waa maxay dee markaa aad binaynaysid tanwiin baad ka ilaalinaysaa weeyaan oo ma odhanaysid ya zaidu soma ya zaidun ma odhanaysid maxaad odhanaysaa ya zaidu un baad odhanaysaa ya rajulun nin baad yeedhaysaa cayntii ood u qastiyaysid ya rajulun ha odhan maxaad odhanaysaa ya rajulu un baad odhanaysaa mayna basidayn intaas uga jeeda ya ya jibaalu falwalaani waa mubtade albinaana waa mubtade labaad lazima jumladaasi ficliyada faacilkina wuxuu unoqonayaa binahe ayaa binaha khabar u dhacaysa jumladaasa wada socotaa toore khabar usoo dhacaysa marka falawalaani labada hore albinaa bine ayaa lazima laazimay huwa binuhu fiihimaa ay fi lwalayni labada hore dhexdooda cala aladii kii lagu bineeyo qad culima la ogaaday huwa ladiiga fii rafci kullin mid wal rafcihii lagu ogaaday min gayri tanwiinin tanwiin la-aanteedna la bineeyo cala lidlaaqi kaa'inan xaal u yahay binahaasi cala lilaaqi mid la ilaaqay oo la sii daayey wanasbi fi alaaati bawaaqi wanasbu halkaasoo laba inoomu sheegin saddex baa soo hadhay soo maa nakiradii maqsuudadii iyo nakiradii hayru maqsuudadii iyo iyo mudaafkii iyo shabiib mudaafkia soo hadhay soo maa saddexdiina waa kuwan xukunkoogu wanasbu nasbo kaainun wuxuu ahaaday fi alaaati alaaada dhexdeeda ayuu ahaaday alaaada albawaaqi soo hadhay saddexda soo hadhayna waa mucrab dee fata ku nasbi ama fata wixii naayib ka noqon jiray mayna basidayn waka iyagana xukunkoogi wnaصbu naصbo kaainun wuxuu ahaaday fi alaaati saddexdii dhexdooda ayuu ahaaday alaaadii albawaaqi soo hadhay oo nakiradii hayru maqsuudadii iyo mudaafkii iyo shabiihu bilmudaafka saddexdaasi iyaga waa la nasbinaya bimacnaa waa la icraabaya iyagu mebni ma ahaa mayna basidayn markaa fatxa lagu nasbin ama fata wixii naayib ka noqon jiray mayna basidayn culimo ka soco wadalika tusaale ka qawlika odhaadaada iyo wixii lamida weeye inaad tidhi yaa caliyu caliyow yaa ghulaamu wiilow inaliq tag bi aniga ila tag yaa haafilan kaka moogan an dikri rabbihi rabbigii xuskiisa kaka moogan ee hilmaansanow afiq war miraanso oo ka baraarug min haflatika haflada iyo mooganaashaha aad ku sugan tahay ka baraarug yaa kaashifa albalwa balaayada allaha faydow wayaa ahla athanaa ammaanta allaha u ehelka ahow wayaa latiifan allaha u dhimriya bilcibaadi addoommada allaha u naxariista ee u dhimriyow ultuf binaa ilaahow noo dhimri waa tusaalayaashii intani de labada biyood waa tusaalayaashii yaa caliyu waa mufradkii caalamkii de manasan waa mufradkii caalamkii weeyaan ya waxaa rufnida caliyun waa munaada mabniyun cala adami fi maxali nasbin mana saxayn yaa hulaamu wiilkanow baad odhanaysaa wiilkanow ay waa nakiratun maqsuudatun inaliq b waa iska jumladaas waad garanaysaa waa ficil amar bna inaliqdaa lagu tacalujinaya yaa haafilan waa tusaalihii nakirada hayru lmaqsuudada yaa haafilan waa ninka waacidka wax wacdiya hadalka u odhanaya yaa haafilan can dikri rabbihi afiq dhinac kale haddaynu udhigno wuxuu noqon karaa mushaabihan mudaaf u noqon karaa waayo jarimajur ka dambe kuso tacaluqeede yaa aafilan kaka moogan can dikri rabihi ai markaa yaa aafilanta weyaan nakiratun maqsuuda hadii aynu ka dhigno eh, nakiratun ayru maqsuuda haddii aynu ka dhigno haddii kale waxay noqon kartaaba sida shaarixuna uu leeyahay de inoona muuqata ah, shabiih bilmudaafay noqon kartaayo dee waxa kusoo tacaluqaya jaariya majruurka ka dambeeya ya kashi balwa ya kashif albalwa waa mudaafki waa mudaafki ya kashifa mudaaf albalwa mina mudaafileen markaa kaashifood nasbinaysa waa taa eh, calaamadii waad kaashifa iska ilaali yaa kaashifu aa odhan ya yaa rasuulullahi aa odhan maxaad odhanaysaa yaa rasuula allahi yaa cabdallaahi saasaad odhanaysa afkaa kujaba hadii kale yaa ya sababta loo baranaya waa in hadalka la toosiyo sooma yaa rasuulallahi aarska dhi maxaad isla kadeedaysaa yaa rasuulullahi muna ku mararsano afkii yaa kaashif albalwa waa mudaafkii wa yaa ahla thanana waa la mid gaari doonaayo idaafa maxdi iyo idaafa hayr maxdi waxbaa loo qaybiya insha alla waynu gaari doonta waya latiifan bilcibaadina waa mushaabilmudaafki iyo jaariya majruurka kusoo tacalluqaya de jaariya majruurka ayaa kusoo tacalluqaya yaa caliyu caliyow yaa ghulaamu wiilkanow indaliq tag bi aniga ila tag yaa haafilanka ka hilmaansan can dikri rabbihi rabbigii xuskiisa ka ka hilmaansanow afiq waar ka miiraanso oo ka baraaru min khaflatika khaflada iyo mooganaashaha aad ku sugan tahay yaa kaashifa albalwa balaayada allaha faydow wa yaa ahla athanaa ammaanta allaha mutaystay u helka ahow wa yaa latiifan allaha u dhimriyo bilcibaadi addoommada ultuf dhimri binaa anaga noo dhimri faka tusaalayaashii shantii tusaaleba halkaasi ayuu kuugu dhamaystiray baabulmafcuuli liajli uu gaaban yahay mafcuuli liajli baa la dhadaa mafcuulu min jlina waa la dhahdaa mafcuulu lahuna waa la dhahdaa wlmasdara ay wansib naصbi almasdara masderka naصbi in ataa haddii uu yimaado ay huwa masderku bayaanan ay mubayinan xaalo uu yahay haddii uu yimaado mid caddaynaya licilati lficli ficilka ciladiisa iyo sababtiisa mid caddaynaya xaalada uu yahay haddii uu yimaado he awi jawaab shardigii dee fansib ilmastera markaa masterka nasbi alladii ficilkaasoo qad kaana ay qad wujida la helay alladii ficilkaasoo qad kaana ay qad xasala xasilay huwa ladigu wa sharduhu masterka shardigiisu itixaaduhu ay itixaadulmasteri masterka midowgiisa weeyi maca caamilihi caamilkiisa miciisa uu la midoobo fiimaa shayna uu kula midoobo maaga oo lahu caamilka u sugnaaday min waqtihi kaa'inan xaalo u ahaaday maagaasi min waqtihi ay min waqti lcaamili caamilka waqtigiisa wa faacilihi ay wa faacili lcaamili caamilka faacilkiisa wadalika tusaale qawlika waa odhahdaadiiyo wixii lamid a ah, aad tiri qom kac lizaydin u kac sharkiisa ka cabsashadeeda darteed u ka waqasid u qasti caliyan cali u qasti ibtigaaa birihi wanaagiisa raadinteeda darteeda ugu qasti waaba saddexdaa baytba ya markaa baytka ah hore wuxuu ku tilmaamaya dee tacriifkiisiibuu ku tilmaamayaayo kownuhu masderan mafcuululajliga wax kalaa ah ka eegin waa masder masderna waan baran doonaa insha alla sharfiga ku baran doonaa sarfiga ayaan ku baran doonaa insha allah kownuhu masderan waa inuu masder yahay kownuhu mansuuban waa inuu mansuub yahay kownuhu mufiidan licilat ficli ficilku sababta uu ku xasilana waa inuu faa'iideeyo saddexdaa jirta waa laga helayaa la dhahdaa maxay mafcuulu macahu mafcuulu min ajli la dhahda culma mayna basidan markaa mafcuulu lahu haddii ad meelaha ku aragtaan waa mafcuulu min ajli mafcuulu min ajli haddii ad aragtaanna waa sax mafcuulu liajli haddii ad aragtaanna waa sax waa master wax kale ma noqdo saxiix wala la waa master aye waana mansuub marfuucna maaha majruurna maaha in kasta oo mararka qaarkoodna jaro mafcuulkan waxaa ku banaan isaga jeritaan baa ku banaan waana la nasbiya waana la jara shardiga saddexaad kawnuhu mufiida licillat lficli ficilka sababtiisa iyo cilada ugu dhacna wuu faa'ideynaya ya khulaasadiisu limu jawaabu dhaca lima lima ayuu jawaabu dhaca lima ayuu jawaabu dhacaha qum lizaydin maxaad ugu kacaysaa lima dee itiqaaa sharihi maxaad ugu soo qastay lima ibtiqaaa birihi bay noqonaysa markaa xaggaa hoose shuruud buu noogu dhigayaa wuxuu leeyahay shan shardi waxaa laga hela ayaa la dhahdaa an yakuna masteran sheekhuba wuu sheegay waa inuu master yahay waxay naga baxaya wixii aan master ahayn master haddii aanu ahayn dee noqon maayo sida jituka asamna walcasala shardiga labaad an yakuna qalbiyan waa inuu qalbi yahay waa inuu qalbi yahayo dee waa in min afcaali alquluub waa inuu yahay oo waxaa ku baxaya kolkaasina kii hayru qalbigaabaa ku baxaya sida ji'tuka qira'atan lilcilmi dee qiraa'adu qalbiga kama dhacdo soo ma ka saddexaad an yakuna cilatan lilficli aladii qabla ficilka isaga ka horeeya waa inuu cillo iyo sabab uu noqdo haddii aanu cillo u noqon ayaa ka baxaysa tusaale darabtu darban ka warrama darabtu waan garaacay darban garaac waan garaacay ya dee ma cillo u uma noqon karo mafcuul mutlaq baaba la dhadaa ka ka afraad an yakuna mushaarikan licaamili fii waqti caamilkiisa waa inuu la wadaago waktiga caamilkiisa hee sheekh waa inuu la wadaago waktiga caamilka isaga ku camal falaya isaga isku wakti waa inay dhacaan macnigu waa sida saxiix wala la caamilka isaga ku camal falaya iyo isagiisan waa inay wakti wada dhacaan de waktiga waa inu isku mid yahay waxaa ka baxaya haddii aanu la wadaagin sida tahabtu lyawma safaran tahabtu alyawma safaran qadam ya diyaargarowgu waa maanta caamilkii waa taahaba waa maanta sooma maanta u dhacaya safarkuna xilli buu dhacayaa berri buu dhacaya ma isku waqti baa marka la shardiga shanaad an yakuna mushaarikan licaamili fi faacili faacilka waa inuu kala wadaago oo caamilka masterka ku camal falaya faacilka sameeyey masterkana waa inuu sameeyo illa masterkuna waa camal falaayo saxiix wala la caamilka isaga ku camal falaya faacilka sameeyey masterkana waa inuu sameeyo mayna basidayn waka waxa ku baxaya kaana haddii aanu la wadaagin de sida ji'tuka maxabataka iyaaya ji'tuka ficilka caamilkiisi waayo ji'tu waa ta'da mana mutakalim damiirkaa mutakalimkaa weeya maxabataka ay masterkana maxaa u noqday ya mukhaaabde ma isku mid ba markaana isku mid ma noqon markaa shantaa shardi baa laga maarmaana an yakuna masdaran wa an yakuna qalbiyan wa an yakuna cilatan lilficli aladi qabla wa an yakuna mushaarikan licaamilihi fi waqti wa an yakuna mushaarikan licaamilihi fi faacili shantaa shardi ayaa lagama maarmaana bay yidhaahdeen waka bal shantaba tusaalena ma ka soo saarnaa qum lizaydin itiqaaa sharihi itiqaa waa masder o laba waa qalbi cabsidu halkay ka dhacda qalbiga saddex ficilkan ka horeeyo cillo ayuu u yahay oo sababtaad u kacasaaba dee sharkiisaad iska ilaalinaysaa afar caamilka ka horeeyo oo kicitaanka ah waktiguu la wadaago dee waktigan aad kacaysid baad cabsanaysaa shan faacilkuu la wadaagayo ka kicitaanka samaynaya unbaa cabsidana samaynaya intii maynaan keeni tusaale adama saasuma lagu duraarinaya oo basid marka marka ilaa saddex qaybood baa loosii qaybin jiray waxaa loo qaybin jiray inuu yahay mujarad min al walidaafa inuu yahay eh, masxuub al iyo inuu yahay mudaaf saddexdaas loo qaybin jiray soo saamaan jiri kitabka hore ajrun inaan kusoo sharxno eh, inuu yahay mujarad alna ma wato idaafana ma wato darabtu ibni tadiiban ah, tadiiban tadiiban al ma wadato sooma idaafana ma wadato waxa banaan in la nasbiya way banaan tahay in la jaraana way banaan tahay ayuhuma arjax nasbaha raajixa marka nasbaha ayaa raajixa aye isaga oo masxuubo al ah, ah. laa aqcud ljubna can اlhayjaai walaw tawaalat zumrat اlacdaai laa aqcudu fadhiisan maayo aljubna fulaynimo darteed u fadhiisan maayo aljubnadaasi waa mafcuul sooma waa mafcuul lajib aljubnadaasi al bay wadataa soo ma waa maskuubu al in nasbiyana way banaan tahay in way banaan tahay ayuhuma arjax jarkaa raajixay yidhahdeen maxaa soo haday markuu mudaafka yahay soo ma waa sida qorane labada wejba waa calaa sawa in la way banaan tahay in way banaan tahay maynaba ah. waka wuxuu yidhi wansib nasbi almastera masterka nasbi in ataa haddii uu yimaado huwa masderku bayaanan ay mubayinan xaalo yahay haddii uu yimaado mid caddaynaya licilati lficli ficilka ciladiisa iyo sababtiisa mid caddaynaya isagoo ah haddii uu yimaado alladii ficilkaasoo qad kaana ay qad xasala xasilay huwa ladiigu haddii sidaa ku yimaado dee fansib lmasdera masderka markaa nas mayna basiidan waka marka qad kaanadan kaana waa taqaaneen soo ma kaani mar waa naaqis marna waa taamo kaanadani waa tii taamka ahayd weeyaan kaanadani waa tii taamka ahayd faacilun bay qaadanaysa bes iska ilaali naaqisa maa ya taamaa la dhahdaayo faacil keliya qaadanaysa wain kaana duu cusra ya kaanadaa aayadda qur waa taamo waxay ku kaaftoomaysaa un madfuuc oo keliya saxiix walala insha allah kutubta daban ku her doona markaa qadkaana la helay baad ka laqmaynaysaa wansib nasbi almasdera masderka nasbi in ataa haddii uu yimaado ay huwa masderkii bayaanan ay mubayinan xaalo uu yahay haddii uu yimaado mid caddaynaya licilati lficli ficilka ciladiisa iyo sababtiisa alladii ficilkaasoo qadkaana ay qad wujida la helay huwa ladiiga haddii hawshaasi isagoo as-a uu yimaado dee fansib ilmasdera markaa masderka nasbi wa sharduhu masderka shardigiisu itixaaduhu midowgiisa weeyi macaamilihi caamilkiisa uu la midoobo itixaado masra lagu tacalujinayaa fii ma shayna uu kula midoobo shaygaasoo lagu caamilka u sugnaaday kaa'inan xaal uu yahay maagaasi min waqtihi ay min waqti lcaamili caamilka waqtigiisa xaalada uu yahay wa faacilihi ay wa faacililcaamili caamilka faacilkiisa xaalada uu yahay waa shantaa shardi aynu sheegno laba kamida uu tilmaamay wadalika tusaale ka lam yaqum eh, ka qum istaag weeyaan lizaydin zayd isku istaag itiqaaa sharihi sharkiisa ka cabsashadeeda darteed maa loo qofka maa loo kici karo mise looma kici karo hawshaa waxaanu ku baraarujinay kitaabkii hore ajrumigii bartaa u doono qom ijlaala licamri soo tusaale usaamuwaan jiri halkaa uu dib ugu noqo waqsid u qasti caliyan cali u birihi samihiisa raadinteeda darteeda ugu qasti labadan tusaale muxuu ka keenay labada waa isku wuxuu ka keenay ficilka hore waa laazim ficilka dambena waa mucaddi ibtiqaa'a caliyan bay mafcuulnimo ugu qaadanaysaa qumna dee jaariya majruurkaa ku xidhnaya saxiix wala laa halkaasu kaasina kaaga dhamaada sheekh kanna waaba saddex baydisna baabulmafcuuli macahu mafcuulu macawga baabkiisii weey tacriifuhu mafcuulu macawga tacriifkiisu ismun magac weeyi ismigaasoo kaa'inun ahaaday bacda waawin wow dabadeed ahaaday ismigaasoo fasara caddeeyey huwa ismigu man shaksi caddeeyey man shaksi caddeeyey manka oo kaana uu ahaaday ficlu hayrihi hayrkii ficilkii jalaa mid dureersaday ay huwa ficilku macahu manka maciisa ya wuxuu ku leeyahay tacriifkiisu waxa weeyaan waa ismi ismigani wuxuu daba dhacay wow ismigani weliba wuxuu caddaynayaa ficilkan la sameeyey ciddii lala sameeyey ee lagu ag sameeyey ah, ficilkan meesha yaalla ee la sameeyey ya ciddii lagu ag sameeyey ayaa u tilmaamaya ciddaasi ayaa u caddaynaya tusaalayaashaan ku fahmi doonaa wuxuu yidhi tacriifuhu waa mubtade ismuna waa khabarkii tacriifuhu mafcuulu macawga tacriifkiisu ismun magaca weeyi ismigaasoo kaa'inun ahaaday bacda waawin wow dabadeed ahaaday ismigaasoo fasara caddeeyey huwa ismigu man shaksi caddeeyey manka oo kaana uu ahaaday ficlu hayrihi hayrkii ficilkii jalaa mid dureersaday huwa ficilku macahu man kamiciisa ismiga caynkaasa ayaa la dhahdaa mafcuul macahu wuxuu yidhi caamilkiisi buu doonaya halkana inuu ku sheego fansib nasbi adigu hu ismiga bilficli ficilka ku nasbi alladii ficilka oo istaxaba la saaxiibay oo la xidhiidhay ay huwa ladiihu bihi ismiga ow shibhi ficlan ow mushaabihi ficli ama ficil mid shabahay ku nasbi wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah a tidhi istawaa waxa kor noqday almaau biyihi ayaa kor noqday wlkhashaba waa maca alkhashabi qor qiyaaseedka macooda ayay soo kor noqdeen biyuhu marka ay soo kor noqonayeen soo kor noqoshadaa waxay ku agsameeyeen maxay khashabka qorigan qor qiyaaseedka wa kal amiiru qaadimu walcaskara wa ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamida weeye aad tidhi alamiiru amiirku qaadimun mid soo gelaya weeyi walcaskara wa maca alcaskari ya ciidanka miciisa oo amiirku marka uu soo gelayo waxa weheliya ayo dee ciidankiisii wa naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamida aad sirtu waan socday walamiila amiirka la jirkiisa ayaan socday lilqura ay ila lqura daabiyadaha iyo qaryooyinka xaggooda ayaan u marka aad soconaysay la socodkaaga yaad ku cag samaysay amiir waxaan dhacayo waxa lagu ag sameeyo ayaa la idhaahdaa meciyo la dhahdaa markaa waka wuxuu yidhi tacriifuhu tacriifkiisu ismun ismi weeyi ismigaasoo inuu ahaaday bacda waagin wow dabadeed ahaaday ismiga oo fasara caddeeyey ay huwa ismigu man shaksi caddeeyey manka oo kaana uu ahaaday ficlu hayrihi hayrkii ficilkii jaraa mid dureersaday ay huwa ficilku macahu manka la jirkiisa fansib nasbi adigu hu ismiga bilficli ficilka ku nasbi alladii ficilka oo istaxaba la saaxiibay ay huwa ladiigu bihi ismiga la saaxiibay ismiga ficilka raaca ee la xidhiidha unbaa nasbiya ow shibhi ficlin ow mushaabihi ficlin ama ficil wax shabahay ku nasbi sida ismigii faaciliy waka wadalika tusaale kastawa waxaa kor noqday weeye almaau biyihii ayaa kor noqday wlkhashaba eeg khashabka waxa la waa almiqyaas waa qiyaas alladii miqyaaskaasoo yurafu bihi lagu garto qadru irtifaaci ilmaai biyaha soo kor noqoshadooda qadarkooda wakta ziyaadati waktiga ay ziyaadana soo kor noqdaan halkay taagan yihiin calaamad lagu garto weeyaan markaa eeg istawa almaau biyihii ayaa soo kor noqday walkhashaba wowdani waa waawlmaciya alkhashaba waa mafcuulu ma maxaa nasbiyaada ficilka ka horay istawa mayna ka horeyni istawadaasa markaa nasbisa walamiiru qaadimu walcaskara walcaskara wowdani waa waawlmaciya askarana waa mafcuulu ma maxaa nasbiyey qaadim ba ismi faacilade wa shibi ficlintii weeyaan qaadim ba ismi faacila oo ficilka ishaba xagga macnuu ka gaba xagga xuruufta waka wanaxu sirtu walamiirana de iyada waa wa banaanyaal walamiira waa waaw maciya amiirana waa mafcuul ma dee sirtudan ka horaysa weeyaan fansib nasbi hu ismiga bilficli ficil ku nasbi alladii ficilka oo istaxaba la saaxiibay ay huwa ladiigu bihi ismiga la saaxiibay aw shibhi ficlin aw mushaabihi ficlin ama ficil mid shabahay ku nasbi wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah ad tidhi istawaa waxaa kor noqday almaau biyihii ayaa soo kor noqday walkhashaba qori qiyaaseedka macooda ayay soo kor noqdeen qorigu muu soo kor noqon isagu ya laakiin waxa soo kor noqonaya waa maxay biyaha soo kor noqonaya oo soo waa awshibi ficlinkii weeyaane alamiiru amiirku qaadimun mid soo gelaya weeyi walcaskara ciidanka la jirhkiisa wanaxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aha tidhi sirtu waan socday walamiira amiirka la jirhkiisa ayaan socday lilqura ay ila lqura daabiyadaha xaggooda ayaanu soconay waka lilqura qaryooyinka xaggooda ayaanu socday marka ismigan wowda ka dambeeya shan xaalo leeyahay shan xaalo ayaa uu leeyahay shantaa xaalo tarajuxulcadfi cadafku inuu raajix noqdo eeg in laysku cadfo ayaa raajixa ashaarixa noo dhigaye waa marka cadafkaasi uu suuragel yahay wax dacfiina aanu ku imanayn lafdiga jaaa alamiiru waaljayshu maxaa raajixa cadafka ayaa raajixa waayo isaga asaladay amiirkiibaa yimidda ciidankiina wuu yimiday laftigiima wax dacfiyaa ku imanaya kuma imanaya soo ma maxaa raajixa xaalada ya cadafka dhaadha culimo cadafkaa raajixa waka xaaladda labaad tarajuxu lmafcuuliya mafcuul mafcuulnimo ayaa raajix noqonaysa in mafcuul laga dhigo ayaa raajix noqonaya waa marka cadafku aanu suuragal ahayn dacfi baa ku imanaya lafdiga waa tusaalaha inoo qoran sirtu walamiira lilqura wlamiira haddii aynu ku cadafno faacilka waa ta'de dee dacfi baa imanaya markaa waxaa raajix noqday in mafcuulnimo lagu nasbiyo ayaa raajix noqonaysa waayo cadafka lagu cadfo damiiru rafco muttasil ah iyada oo aan faasil la keenin noocuu doonaba ha ahaade waa daciif saasuu tilmaamaya maxamed ibnu maalik wa in calaa damiiri rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiiri lmunfasil o fasilin ma aw bilaa faslin yarid fi nadmi faashiyin wadaxfa uctaqid alifyaan ah, ku gaari doonaa insha alla marka xaaladaana maxaa raajixa mafcuulnimaa raajixa waayahay xagga lafdiga weeyaan aggaas xagga macnahan uu noqon kara insha alla waynu gaari doonaa tusaalaheeda xaaladda saddexaad tacayun lmafcuuliya in mafcuul laga dhigaa waajib noqonaysa oo caynoobaysa waa marka cadafku aanu suuragalba ahayn aslanba suuragal uma waa tusaale waa maxay istawa almaau wlkhashabata ka warama ya biyihiibaa soo kor noqday qorigiina wuu soo kor noqda ka dhalanaysa ilan qorigiina qori soo kor noqda maa waa bir meel loogu talagalay ya waa miqyaas iyo calaamad meel loogu talagalay markaa ma noqonaysa de maata zaydun ya wa tuluuca shamsi ka waran maata zaydun zayd baa dhintay wa tuluucu shamsi cadeedda soo bixitaankeegina wuu dhintay ya ya haddee la isku cadfayla macnahaasa ka dhalanaya maxaa markaa tacayun noqonaya mafcuulnimada ayaa tacayun noqonaysa waay xaaladda afraad cadaf baala ayaa noqonaya ayaa waajib noqonaya waa marka mafcuuliya ayna suuragal ahayn waa ficilkii markuu laba qof ka wada dhici karo ishtaraka zaydun wa camrun markaana maxaa caynoobaya cadafka caynoobaya de waayo ishtiraagu hal ruuxa kama dhaco laba ruuxu ka wada dhacaaday intaba wy noqonaya xaaladda u dambaysa labadiiba waa mamnuuc in lagu cadfaano waa mamnuuc in mafcuulnimo lagu nasbiyaana waa mamnuuc ya calaftuhaa tibnan wa maaan baaridan calaftuhaa ah, xoolihii waxaan siiyey tibnan ya xamako wa maaan iyo biyo ayaan quudiyey buu qabow <laughs> ya xamakada ma taqaanaa arhaadaade ah, shukur ma garanaysa madaxa lole waayahay waxaan siiyey buu yidhi aan quudiyey maxay xamako ayaa la dhahdaa wamaa an baaridana waan quudiye dee biyaha maala quudiya ya <laughs> markaa macnihu wuxuu noqonaya xagga dambe inu ku gaari doonaaye ficil baa loo soo qadarayaayo calaftuhaa tibnan waxaan quudiyey xamaku wasaqaytuhaa maaan baaridan ya wasaqaytuhaa maaan baaridan biyo qabowna waan waraabiye noqonaysaa marka ya haddii kale waxaa ka dhalanta ina isla cunayso biyihii iyo xamakudi iyo in isla taasina suuragal ma noqonayso iyo tusaale xagg hoose inagu qorayo idaa malghaniyaatu barazna yawman wazajajna alxawaajiba wlcuyuuna idaa malghaniyaatu barazna yawma idaa ma yaa aaliban hud faa'idatan maa bacda idaa zaa'ida bay odhan jireen ardayow faa'ido qaado ma iyo idaa hadii ay kulmaan maadu waa zaa'id idaa malghaniyaatu hablaha quruxdooda ku kaaftoomay barasna hadii ay soo muuqdaan yawma maalin hadii ay soo muuqdaan oo wazajajna alxawaajiba ya xawaajibta iyo sunayaashana ay soo qoraan walcuyuuna iyo indhaha ya indhaha ma la qoraa ya may <laughs> wakaxalna alcuyuuna bayna ficil baa loo soo qadaraya oo wakaxalna ay soo indhakuulaan alcuyuuna indhahada saasay noqonaysa marka insha allah waxan o dhan ku gaari doonaa kutubta ka dambaysa insha allahu tacala sida mutamimadoo kale iyo ayaynu ku gaari doonaa insha allah marka halkaa culima waxaa noogu dhamaaday mansuubaat alasmaa halkaa ayaynu kaga farxalana waxaa inoo soo dhammaaday marfuucaat lasmaa waxaa kaloo inoo soo dhamaaday mansuubaatu alasmaa oo caawa aynu dhamaynay keliya waxay noo laaban mahfuudaat alasmaa insha allah waxaynu dhaqan doonaan geli doonaa habeen dambe marka mafaaciishu waa shan weeyaan mafaaciisha culimadu waxay ku ururiyaan shan bay ku ururiyaan kii u muxuu ah mafcuulu bihi kii ku xigana muxuu ah mafcuulu mulaq labada darafna maxaa laisla idhahdaa mafcuulu fiihi labadan awaynu qaadina waa mafcuulu min ajli iyo mafcuulu maca waa shantaa marka minha almafaacilu hamsun muطlaquun wabihi wafiihi ma hu lahu wandur ila lmuhuli ضربت ضربا أbا عمر غdاة أtاa وصرت وnيl خوفا من ctاaبka lي habeenkianu shay maad garanaysid kitaabkii horan waynu ku sheegnay waa laamiyadii sheekii la odhan jiray imaamu ashibrawi manduumadiisii weeyaan ya طaaliba naxwi khud minii qawaacidahu منظومتان جملة من أحسن الجمل في ضمن خامسين بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا مللي in anta atqantaha buu yidhi haddii aad sugtid risaalada in anta atqantaha haanat masaa'iluhu naxwaha masaa-ishiisa oo dhanbehe way kuu fududaanaysaa buu yidhi calayka min gayri tatwiilin walaa malalin mana dheera kumana daalaysid waa konton bayd oo keliya insha allah hadduu waqtigu inoo saamaxo waynu dhex gelin doonaa meelaha inoogu jooga insha allah anala soo akriyo duruusta wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk